بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله الحديث السابع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة wain hama biha facamilaha katabaha allahu sayi'ata waaxida rawahu lbukhaariyu wa muslim alxadiidu asaabicu wahalaahuun xadiidkii toddobiyo soddonaad marwiyun can ibni cabaasin radia allahu canhuma cabdullaahi ibni cabbaas ayaa laga wariyey allaha ka raadi noqdee isaga iyo aabbihiiba can rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka allah ayuuna isagana ka wariyey cabdullaahi bni cabaas fii maa shaygii buu kaga wariyey yarwii rasuulka oo warinayay can rabbihi tabaaraka wa tacaala allah subxaanahu wa tacaala uu ka warinaya rabbigiisa uu ka wariyey nabiy llaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo marka xadiidkani waxa weeye xadiidkii wuxuu ka mid yahay min axaadiid alqudsiya xadiista xadiid lqudsiga la yihahdo ka mid yahay qaala allah wuxuu yidhi caza wajal ina allaha caza wajal allah subxaanahu wa tacaala kataba alxasanaati wuxuu qoray allah alxasanaati xasanaadkii ayuu qoray wasayiaati sayi-aadkiina waa uu qoray labadaba yacni xasanaadkii iyo sayi mid kasta kulligeen looxul maxfuudka ayaa lagu qoray hawaabteediina xagga sharciga labadaba lagu qoray weeyaan xasanaadka hawaabtiisii iyo sayi-aadka dunuubtiisii wisrigiisii labadaba looxul maxfuudka ayuu ilaahay ku qoray subxaana wa tacaala uma markaa kabacdina bayana dalika yani allah wuu caddeeyey arrintaas wuxuu ku caddeeyey kitaabkiisa oo qur-aanka ah oo labadii waxyigii maaragtay labadii waxyi mid kamida ah iyo sunnadii nebiga oo waxyi ah labadaasba waa uu ku caddeeyey markaasuu allah wuxuu leeyahay faman hamma bixasanatin qofka faman hamma qofkii u qasdo bixasanatin xasano u qasdo wuu niyeystay inuu wanaag sameeyo ayuu goostay oo qalbiga ayuu ka goostay hamigu halkaa bimacna alcaziima baa loo jeedaa ee looma jeedo xadiidu nafsiga naftaada waxay kuugu sheekaysa keliya maaha faman hama qofkii u qasdo bixasanatin xasanad oo shay wanaag ah samayntii qofka u qasdaahi laakiin falam yacmalhaa xasanadii uu niyeystay oo qalbiga uu ka goostay aanan samaynin wuu niyeystay inuu wanaag sameeyo laakiin ma uunan samaynin wuxunbaa u diida ka hor istaagay katabaha allaahu allah wuxuu u qoraa xasanadaasi cindahu agtiisa niyadaas uu niyeystay hamiga iyo qasadkaasi ayuu alla agtii wuxuu ugu qoraa xasanatan kaamila hal xasano oo dhammaystiran ayuu ilaahay subxaanau wa tacaala u qoraa kaanna isaga oo yacnii wanaaggii iyo niyeyste sameeyey oo kale ayaa loogu qoraa wey in hamma biha xasanadii hadduu u qasdo wanaaggii buu u qasday niyadu ka goostay inuu ficilkaa wanaagsan sameeyo fa camilahaa wuuna sameeyeyba kii hore ma samaynin hal xasanaa loo qoray laakiin niyadiisii wanaagsanee darteed yaan loogu qoray hadda markan waxa weeye wuu hamiyeeyo waa u qasday inuu sameeyo laakiin wuu sameeyey haddana qasadkii ficiloo ku daray markaasoo kale katabahaa allah wuxuu qoraa yacni muxuu ahaa niyadii iyo hamigii ayuu cindahu agtiisa ninkii wuxuu ugu qora qofkii wuxuu ugu qoraa cashra xasanaati halkii ficilo uu sameeyey toban wanaag ayaa lagu abaalmariya toban jeera loo laada ilaa sabci mi-ati miati dicfin laablaabka sidii loo waday ilaa toddoba boqol oo laablaab la gaarsiiyo weliba inta la dhaafiyo ilaa adcaafin kaiirati laablaab tiro badan oo toddobada boqol ka badano cid allah mooye cid kaloo aynan jirin ayaa la gaarsiiyaa ilaahay keliya u xisaaban tahay subxaana wa tacaala waa halkii xasano uu sameeyey xasanuu niyeystay wanaaggii buu sameeyey boqol toddoba boqol iyo wax kasii badan buu ilaahay ku abaalmariyey subxaana wa tacaala wain hama bisayi'atin arrintan cagsigeedii wuxuu qofkii u qasday bisayi'atin xumaan inuu sameeyo buu u qasday falam yacmalha xumaantii ma uunan sameeyo shay muxarama ilaahay ka reebay oo aan la ogolayn ayuu qalbiga wuxuu ka goosta waxa waxas inuu sameeyo xumaana laakiin waa ka joogsaday katabaha allaahu arintaas bedelkeedii allah wuxuu u qoraa cindahu agtii wuxuu ugu qoraa xasanatan kaamila ka joogsigaa uu ka joogsaday ficilka xunuu samayn lahaa sababteedabu ilaahay wuxuu ugu bedelaaba hal xasano oo dhammaystiran ayaa agtiisa loogu qoraa meeshii dembiga uu niyeysta loo qorin la looma qorin waxaa loogu bedelay xasano waa fadliga ilaahay subxaana wa tacaala iyo dheeraadsiinta addoommadiisa uu siiye wey wain hama biha haddii uu u qasdo yacni sayiadii samaynteedii arrintii xumaanta ahayd buu inuu sameeyo raba fa camilahaa wuuna sameeyey ficil xaaraama muxarama ayuu niyeystay inuu sameeyo oo qalbiga ka goostay wuuna sameeyey oo ku dhaqaaqay katabaha allaahu allah wuxuu u qoraa yacni sayi-adaas jasaheedii sayi'atan waaxida hal sayio keliya dambigeedii ayaa loo qoraa inuu hal darbi ka dhacay baa loo qorayaa wey looma qorayo yacni meeshii hadduu sameeyo boqol toban jeer ilaa toddoba boqol xasanada loo laablaari jiray kan hal xasayi abisa loo qora wadalika min fadli illahi caza wajal ilahay fadligiisa uu weeya rawahu lbukhaariyo wa muslimu xadiidkan bukhaari iyo muslim labadaba waa ay soo saareen weeyaan waxaa kaloo xadiidkan soo saaray imaamu axmed xadiidkana waa min axaadiid alqudsiya buu ka mid yahay xadiidkan wuxuu rasuulku noo sheegay sayi-ada iyo xasanaduba inay qoran tahay inuu allah ka wariyey marka kitaabadaasi waxay ku dhacdaa fi lowx lmaxfuud lowx lagu qoraa hawaabteedii iyo jazahay leedahayna ayadana lowxulmaxfuudka iyo sharcigii baa lagu qoroo lagu caddeeyey wey nebigana waa caddeeyey allahna waa u caddeeyey qur-aankiisuu ku caddeeye wey xadiidkan marka axaadiis la macno ah ayaa jirta oo aada u tiro badan oo nabiga laga wariyey calayhi salaatu wasalaam hadda xadiidka waa xadiid alqudsi wey marka axaadiis badan oo xadiid alqudsiya ah oo noocaan oo kale ihi ayaa oo weliba saxiixeynka ku jira bukhaari muslim ay soo saareen ayaa maaragtay jiro hadda xadiidkan cabdullahi bni cabaas baa nabiga ka wariyey xadiis bukhaariiyo muslim ay soo saareen isla markaana abu hurayrana uu nebiga ka warinaayo wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam yaquulu llah allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala ida araada cabdii an yacmala bisayi'atin falaa taktubuuha calayhi xataa yacmalaha allaha malaa'igtii buu la hadlaya malaa'igtii katabada ahayd oo maaragtay xafadada ahaydee dadka karaamulkaatibiinka la yidhaahda ee u qorto wax alla wixii camal uu sameeyo wanaag iyo xumiba ayuu ilaahay la hadlaa wuxuu leeyahay idaa araada cabdii addoonkayga haddii uu doono an yacmala sayi'atan xumaan inuu sameeyo falaa taktubuuhaa calayhi ha u qorin malaa'igtiiyey hamigaas iyo iraadada doonistaas uu doonay ha u qorinna xataa yacmalaha ilaa uu ka sameeyo fain camilahaa laakiin hadduu sayi-adii sameeyo faktubuuha bimiliha iyadoo kale u qora bimacnaa hal xumaan xumaan buu sameeye jasaheedii hal xaba kali ka dhiga yaa loo laalaabay wain tarakahaa min ajlii xumaantii uu niyeystay hadduu aniga dartay uga tagana faktubuuhaa lahu xasana daraadday hadduu uga tago hal xasano u qora wanaag u qora ma uunan sameyn laakiin ilaahay dartiisa uga tegay xumaantan shay ilaahay ka xarimay inuu yahay inta ogaaday buu faraha ka qaaday markaasaa xasana loogu bedelaa u qora buu ilaahay leeyahay faktubuuha lahu xasana hal xasano walaal u qora waida araada an yacmala xasanatan hadduu addoonkaygu doono wanaag inuu sameeyo falam yacmalhaa wanaagiina uusan samaynin faktubuuha lahu xasana shay khayra inuu sameeyo rabi uu niyeysto qalbiga ka goostay laakiin ma uuna samayn hal xasanah loo qoro buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala waa fadliga ilaahay subxaana wa tacaala fain camilahaa haddii uu sameeyana shaygii wanaaggii uu niyeysto khayrka ahaa haddii uu sameeyo faktubuuha lahu bicashri amhaaliha ilaa sabci miati dicfin toban oo iyadoo kala u qora ilaa toddoba boqol oo laablaab la gaarsiiyo u qora buu maaragtay allah subxaana wa tacaala uu leeyahay xadiikaas bukhaariy muslimba way soo saareen xadiikaanuna la mid yahay xadii imaam muslim fii saxiixii keliya ku sugan oo abudarna uu nabiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam kan unbuu la mid yahay wuxuu leeyahay xadiidkaasi yaquulu allahu man camila xasanata falahu cashru amhaaliha aw asyadu qofka maaragtay xasano sameeyo wanaag sameeyaa wuxuu leeyahay toban laabkeed buu leeyahay xasanadaas wax lamida ajrigeedii oo toban jeer loo laalaabay weeye ama ka badan ayuu ilaahay siinaya waman camila sayi'atan fa fajazaauhaa miluhaa qofka xumaan sameeyana xumaantiisaasoo halka ah unbaa laga abaalmarinaya aw akfiru ama waa u dhaafira xumaantii lafteedii uu sameeyey haddaanan loo qorin oo xumaantii hal xaba loo qorin allah cafwigiisagu sameeya ow akfiri buu leeyahay waa wan dhaafaada ama waan u dhaafi weeyaan marka halkan hamiga yani xadiidka uu ka hadlay oo faman hama faman hama fain hamada laleeyahay looma jeedo sida hadaayba sheegnay naftaada wax kusoo dhaco ilaa naftaada bani aadamka maalin waxba qalbigaada kusoo dhacay xumaanu shaydaan kuugu sheekayna nafta kuugu sheekaynay taasoo kale looma jeedo laakiin waxaa loo jeedaa waa qasdiga uu qofku goosto oo qalbigiisa ou ka goosto baa la yidhaahda yani hamiga waxay culammadu ku fasiraan alcasmu lmusamamu aladii yuujadu macahu alxirsu cala alcamali waxaa la yidhaahdaa waa goosashada iyo casiimada qofka uu qalbiga inta ka goosto weliba haddana dadaal camalka inuu helo waxaas inuu sameeyo oo ku dadaalo taasaa hamiga loo jeedaa weya laakiin xadiidu nafsiga looma jeedo waxaa naftaada ay ku sheekaysato kusoo dhacayo xumaanta ahi looma jeedo weeyaan xadiidkan marka wuxuu kulmiyey afar arrimood buu noo kulmiyey afar arrimood ayuu noo kulmiyey waan arki doono qofka xasano sameeyo oo wanaag la yimaado iyo qof sayi-a sameeyey iyo qof xasano ku hamiyey oo u qasday iyo qof sayi-a oo xumaan u qasday afartaasuu ka hadlaya qofka xasana inuu sameeyo hadduuba sameeyaba wanaag uu sameeyey wuxuu xadiidku noo sheegay xasanadaas wanaaggaa uu sameeyey toban jeer in loo laablaabayo toddoba boqoloo jeer loo laalaabayo ka badan toddobada boqol waxun ilaahay keliya ogyaho ajri iyo tawaaba in la siinayo ayuu ilaahay noo sheegay subxaanahu wa tacaala qur-aankaanu rabbi noogu sheegay xadiidkaas kudsigana ilahay waa noogu sheegay qur-aanka fi suurati alancaam allah wuxuu leeyahay man jaaءa bاlxasanati falahu cashru amhaaliha qofka hal wanaaga la yimaado toban laablaab buu leeyahay ziyaadadaas marka la laablaabayo oo mudaacafada la sameynayo toddoba toban toddoba boqol ka badan loo laablaabayaah waxa waxaasi waxa weeyaan wixii tobanka ka badan waa mashiicada ilaahi subxana wa tacala qofkuu rabbi la doono ayaa lagu siiyaa qofkuu rabbi doono yaa la siiyaa ee cid walba ma aha sida allahba subxaana wa tacaala qur-aanka uu noogu sheegay fi suurati albaqara dadka sadaqada la baxo oo ilaahay darti u bixiyaa oo riyaaga iyo waxa lamidka istutuska iyo halagaa sheegay iyo ka badbaado wuxuu rabbi ku miihaaniyey yacni qof hal xabad oo masage ama galleeya abuurtay oo halkii xabad toddoba sabuul ay u soo saartay toddobadii sabuulna halkii sabuulba oo boqol xabadood dhe oo maaragtay masagadii ama gallaydii ah oo rabbi uga soo saaro oo kale buu la mid yahay laakiin dadka lagu abaalmarinayo waa cidduu ilaahay doono aayadda fii suurati albaqara ku jirta allah wuxuu leeyahay mahalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illahi kamahali xabbatin ambatat sabca sanaabila fii kulli sunbulatin miatu xabba wallaahu yudaacifu liman yashaa markaasaa la yidhi wallaahu yudaacifu ilaahay wuu laablaabaa liman yashaau cidduu doono u laablaabaa marka waa mashiicada ilahay qofka ku dhacdo ayaa la siiyaa weeyaan qofka ilaahay mashiicadiisa ay ku dhacdo ou rabi doono yaa toddobadaa boqoloo jeer yaa loo laablaabaa wixii tobanka ka badan sidaas mashiicada ilaahay ku xiran tahay wey qoladaas waxaa weeye waa qolada koobaad oo camalkii xasanada ahayd iyo wanaaggii sameeyey qolada labaad oo qolada sayi-ada samaysa xumaanu qofkan sameeyey markuu xumaan sameeyo looma laablaabee halkaas mid xumida uu sameeyey unbaa laga abaalmariyaa sida allah fii suurat alancaamba uu noogu sheegay ayadda hadee aan ka soo hadlayna waman jaaa bisayi'ati falaa yujza ilaa miluha falaa yujzaa ilaa milaha wahum laa yudlamuun allah wuxuu leeyay qofka hal sayi-a la yimaadana iyada mooyaan wax kale lagama abaalmariyo lamana dulmiyo maxaa yeele haddii ziyaadada saaro waa la dulmiyey marka dulmi ma jir ilaahay addoommadiisa ma dulmiyo weeyaan walidaalika ayuu maaragtay nabiguna yidhi xadiidka uu rasu allah nooga sheegay kutibat lahu sayiatu waaxida waxaa loo qoraa hal xumaan keliya ayaa loo qora xumaanta jasaheedii hal mid baa laga dhigaa min hayri mudaacafa ayadoo aan la laablaayo laakiin sayi-ada mar la laablaabayaa jiro oo mudaacaf lagugu abaalmarinayo xumaan markaa samayso in lagu laablaabana waa imaanay mararka qaarkood sida nusuusta ay tilmaamayso waxay ku imaanaysaa makaan sharaf leh makaan sharaf leh qiimo leh haddii aad xumaan ku samayso ama zaman qiimo leh ilaahay agtiisa sharaf ku leh baad xumaan ku samaysay dhexdiisa dhexdiisiba ku samaysay markaasoo kale waa lagu laablaabi xumaanta aad samaysa waa lagu laablaabaya wy maalan zamanka sharaftooda waa kuwe waxa weeye bilaha khayr kale ashhurulxurumkoo kale ashhurulxurumka bilaha afarta bilooda xurmada leh waxaa waye waa dulqicda dulxija muxaram iyo rajab alatii bayna jumaada wa shacbaan afartaa bilood waxa weeye ashhuru lxurum baa la yidhaahdaa waa bilo xurmo iyo sharaf leh bilahaas haddii aad xumaan samayso camalkaagii waa lagu laalaabay xumaantaasi mudacaf ayadoo ah lagugu abaalmarinayo lianna shay xurmo leh yaad meel kaga dhacday fii suurati tawba ilaahay leeyahay ina ciddat shuhuuri cind allahi ina cashara shahr fii kitaab illahi yowma khalaqa asamaawaati waalard minha arbacatun xurum dalika diin lqayim markaasuu yidhi ilaahay falaa tadlinuu fiihinna anfusakum naftiina bilaha dhexdooda ha oo macaasiha la imaanina weeyaan bilahaas dhexdooda sanadkoo dhan waa laguu diiday haddana afartaa bilood baa lagu khasisay oo waxa weeye waa xurmada ay leeyihiin darteed xumaan ha u samaynina marka qofkii dembi sameeyo dembigaas uu ka weyn yahay ashhurul xurumka dembiga la sameeyo bilaha kale dembiga la sameeyo waa uu ka weyn yahay weyaan uu ka weynaanaya weyaan hadal arrintaasna waa arin ibnu mundir oo kaleeto oo ijmac soo guuriyo wakadalika ibn abi xaatim iyo aimo badan ay soo saareen imaam eh, maarata albayhaqi fii shucab aliimaan uu ku soo saaro taas baa ka mida waxaa la midha amaakinta hadda zaran buu ah makaamada xurmada leh sida xaramka oo kale xaramu maka oo kale dembigu qofku ku sameeyo iyo meesha aan xaramka ahayn dembigu uu ku sameeyo isku mid ma ah waa ka wen yahay xaramka dembiga aad ku gasho baa lagu laablaabiyo allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim yacni qofka hamiyo inuu xaramka dulmi ku sameeyo ama xumaan ku sameeyaahi cadaab aliima baan dhadhansiinaynaa buu rabbi subxaana wa tacaala leeyahay marka sidaa darteed in badan oo saxaabada ridwaan calayhim ka midihi waxay ka fogaan jireen aada iskaga ilaalin jiray sida shiikhna uu soo guurinaya ibnu rajab raxmatullahi calayhi xaramka xataa inay degaan way iska ilaalin jireen maxaa yeeley inuu gaf ka dhaco oo xumaan ay ka dhacday ay maaragtay ka baqi jireen oo markaa dembigoodii loo laablaabo ayay ka cabsan jireen weyaan walidaalika cabdullaahi bni camar bni caas yaa wuxuu ohan jiray alkhatii'atu fiihi acdamu gafka xaramka dhexdiisa lagu sameeyaa xumaanta lagu sameeya way ka weyntahay meelaha kale waxa lagu sameeyo sidoo kale mujaahid ibni jabrin oo ardaygii cabdulaahi ibni cabaasa wuxuu dhihi jiray tudaacafu sayi'aatu bimaka kama tudaacafu alxasanaat maka dhexdeeda yani sayi'aadka iyo xumaanta lagu sameeyaay waa la laalalaabaa jazadeeda sida ajrigii iyo wanaagga xasanada aad samaysaba lagugu laablaabay haddaa wanaag ku samaysad oo khayr ku samaysad maka ajri fara badan baa lagugu siinay taasoo kale u dhihi jiray cumar bn khataab radi allahu canhu waxaa lagu soo lagu wariyay isagana wuxuu dhihi jiray laan ukhtia sabciina khatii'a yacni bigayri maka axabu ilaya min an ukhtia khatii'atan waaxidata bimaka wuxuu dhihi jiray inaan toddoba toddobaatan jeer gef aan la imaado oo khalad khatii'a iga dhacdo meelaan xaramka ahayn ay iiga dhacdaah toddobaatan jeer ya waxaa la iiga jacayl badan yahay hal khalad ah keliya iyo gaf iyo khatia ah inaan xaramka dhexdiisa maka ku sameeyo ayaa la iiga jacayl badan yahay buu leeyahy taasna waxa weeye yani xaggii zamanka iyo xaggii makaanka labadaba in sayi-adii la laablaabayo waanu aragnay waxaa la mid ah qofka sharafta leh laftiisa qofka sharafta leh oo qiimaha leh haddii gaf uu ka dhaco sida wanaag markuu sameeyo loogu laalaabayo masii'adiina lagu laalaaba waxaad ogtihiin qofka yani maaragtay sharaf kale waxaan u jeedaa waa qofka macrifada ilaahay u leh subxana wa tacaala aqoon weyn ilaahay u leh qofka rabbigiisa u dhow kaasoo kale w maal nabiylaahi maxamed oo kale ka soo qabo allah salawaatu llahi wasalaamu calayh wuxuu leeyahay allah fi suurati israa nabigu isagoo tahdiiday allah muadida wuxuu leeyahay walowlaa an habbatnaaka laqad kidta tarkanuu ilayhim shayan qaliila idan la adaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaati yani sidaasaa la leeyahay haddaanan annaga ku sugi lahayn nabiyullaahi muxamedow oo diinkan aanan kugu sugi lahayn wax yarbaad mushrikiinta xaggooda u janjeersan lahayd iyaad u leexan lahayd markaa u leexatana dicfa alxayaati wa dicfa almamaat adduunkana cadaab mudaacafaan ku siin lahayn aakharena cadaab min allah balaabaanu ku siin lahayn maxaa yeele waa yan rasuul ilaahay oo aana gaf ka dhacayn oo la ilaaliyey ilaahay agtiisan u dhow oo qiimo weyn ku leh wayaan cisyaan marka hadduu u yimaado oo mushrikiinta xaggooda wax u leexdo cuquubadiisana way weynaani weyaan waxaa la mida ah dumarka nabiga calayhi salaatu wasalaam yani nabiga xaasaskiisii xumaahday ka dhacdo laba jeera loo laalaabaya sida wanaagga markay sameeyaanba loo laablaaba mudacaf loo siina maxaa yeele sharaf bayt nubuwa bay joogaan gurigii nabigay ku nool yihiin meesha waxyuu kusoo degayay bay joogaan sida allah fii suurat alaxsaab uu ku leeyahay yaa nisaaa annabiyi man yaati minkuna bifaaxishatin mubayina yudaacaf laha alcadaabu dicfayni wa kana dalika cala allahi yasiira wman yaqnut minkuna lilahi warasuulihi wa tacmal saalixa nu'tiha ajraha maratayn soo ma jeedi yacni waxaa laleeyahay haweenkii nebigo midiin hadday faaxishada timaado xaalad foolxun ay ka dhacdahay oo xaalad foolxumadaana ay foolxumadeeda aada u muuqatahay waxaa loo laablaabaa cadaabka laba jeer baa loo laablaaba meesha dadka kale hal khadiicadaas ay ka dhacday hal mar la cadaabi lahaa laba laab baa loo cadaabay laba laab baa loo cadaabay arrintan ilahi waa ku fududa sida haddii ay ilaahay iyo rasuulkiisa ateecaanba oo taaco iyo khayr ay la yimaadaan camal saalixana ay sameeyaan ajrigoodii labalaac loo siinayay oo dadka kale markay hal wanaaga sameeyaan ayaguna hal wanaag ay sameeyaan dumarkii nebiga ayaga labalaac bay leeyihiin la-anna beytkii nebigay joogaan salawaatu ullahi wasalaamu calayhi weyaan marka darajada ou qofku joogana waa la fiiriyaa qurbiga ilahay dhawaanshaha uu rabbi u dhow marka meeqa jeera sayi-adii la laablaabi haddii makaan wanaagsan oo xurma leh uu qofku ku sameeya sida maka oo kale haddii zaman xurma leh ashhur xurumkaas oo kale iyo xumaa uu ku sameeyo oo kale haddii qofka uu sharaf leeyahay ilaahay agtiisa u dhow yahay oo difqu ka dhacana isna sidoo kale weeyaan marka taas unbaa la laablaabaa inta kale miya hal xasayi aa loo qoraa looma laablaabayo qaybta saddexaad xadiidku ka warramay waxa weeye alhamu bilxasanaati qofka hadduu wanaag ku ha ah u qasdo oo goosto laakiin wanaaggii uusan samayn hal xasanaa loo qoraa wanaagaa loo qoraya waxaad jeclaysatay inaad wax sadaqaysato dad masaakiin oo dacafaa wax u tarto yacni dadkii aqribada ahayd u kaalmayso oo silaturaxim aad samayso waxa weeye salaatu leyl inaad usoo kacdo inaad soonto wax khayra inaad samayso wanaag inaad ka shaqaysaad rabtaa waa niyeysatay laakiin waa kuu soo roogi weyday xal xasana ilahay kugu abaalmarinaya waa taa weeyaan walidaalika ayuu imaamu muslim fii saxiixii ku wariyay xadiid abi hurayra uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo xadiid alqudsi nabiga ka warramaya allah idaa taxaddaa cabdii bian yacmala xasanatan fa ana aktubuhu xasana addoonkayga haddii uu goosto inuu xasano sameeyo laakiin uuna samaynin yacni waxa weeye xasanaan u qorayaa hal wanaag baan u qorayaa sidaas ayuu maaragtay yani eh, allah subxaana wa tacaala uu leeyahay xadiid kale oo maaragtay imaam axmed fii musnadihi uu kusoo saarana wuxuu yani nebiga allah ka sheegay man hama bixasanatin falam yacmalha qofka hal xasano u qasdo laakiin aanan samaynin facalima allahu anahu qad ashcara biha ashcarahaa qalbuhu yani inuu ilaahna waa ogaay inuu qalbigiisa uu dareensan yahay arrintaasi waxarasa calayha uuna ku dadaalo isagana laakiin uunan samaynin waxa weeye kutibat lahu xasana hal wanaag ayaa loo qoraa weeyaan hal wanaaga loo qoraa lidalika imaamu lbayhaqi wuxuu afar oo mawquuf ah uu ka wariya saxaabiga abudardaa baa uu mawquufkiyo afarka ku egyahay wuxuu dhihi jiray man ataa firaashahu wa huwa yanwi an yusalliya min alleyli faqalabatu caynaahu xata asbaxa kutiba lahu maa nawa wuxuu yihi qofkii firaashka uu ku seexanayo yimaado maxaa wuu jiifanaya inuu seexdoo raba firaashkiisii buu yimi laakiin markuu imaanayay asagoo niyeysan caawa inuu soo kaco salaatuleyl iyo witri iyo tahajud tukado u soo kaco oo qalbiga gashtay laakiin hurdadii baa la tagtay yani faqaladatu caynaa hurdadii baa la tagtay ilaa iyagoo u baryo kutiba lahu maa nawa wixii uu niyeystaa loo qora kaana caawa nin taagan oo kale salaatuleyl tukadoo kale ayaa loo qoraya niyadda xasanka ah daraaddeeda lagu qora wey kaana waa qofkiisi xasanada u qasdo oo wanaag inuu sameeyo u qasdaahi waxa weeye waxaa lagu abaalmariyaa oo aanan samaynin hamigaas iyo qasadkaas dartii ayaa lagu abaalmarinaya wy kan afraad waxa weeye wa alhamu bisayi'aati min kayri camalin laha wuxuu ku u qasday xumaan inuu sameeyo xumaan inuu sameeyo buu u qasday laakiin ma uunan samaynin marka isagana kutibat lahu xasana kaamila hal xasanoo kaamila yaa loo qoraya weyaan xadiidkaana tusayo oo hadda aan maarata xadiid ibn cabaas wain hama bixasanatin falam yacmalha katabaha allahu cindahu xasanatan kaamila sayi-a buu maaragtay niyeystay wain hama bisayi inuu xumaan sameeye laakiin ma odhana sameeyo ilahay wuxuu ugu bedelaa xasana kaamila way maxaa yeelay sababta uga tegaya xadiidkaas kalena loo cadeeyayo inamaa tarakaha min ajlibi riwaayada leeda bacda riwaayada waxay leeyihiin riwaayada abu hurayra inamaa tarakaha min jiraa'i yani aniga min ajli aniga dartaybu uga tegi markaad xumaantan aad niyeysatay aad ka tegayso sharti bay leedahay waa inaa ilahay darti uga tagtaa laakiin haddaad uga tagta ka waran yani dadka baqidii aad ka baqayso ama riyaa iyo istutus darteed haddii aada uga tagto maujeedaa isku tus darteed haddaa uga tagto laakiin aadan ilaahay daraadii aadan uga tegin maxasanaa laguu qoraya culammada masaladaas isku khilaafaan horta camalkaas uu kaga tegey oo ilaahay dartii uusan uga tegina dad dartii uga tegey waaba camal shirki ah waa riyaab waa shirki asqara soo maa shirki yar waa waa shirki buu noqonaya kaas waxa weeye camalkaa laftiisabaa shirki ah sida fudayl ibn ciyaad raximah llahu tacaala laga wariyo wuxuu dhihi jiray kaanuu yaquuluun buu ka hadlay salafkeenu waxay ohan jireen tarku lcamali linnaasi riyaaa camalkaad samayn lahayd oo xumaanta ah haddaa uga tagto istutus darti walcamalu lahum ama iyaga dartood aad u camal fashaahi shirkun buu dhihi jiray waa wadaajin ilaahay aada la wadaajiso weeyaan rabbi oo lala wadaajiyo camalkaadii aad la wadaajiso lanna waxaa weeye niyadiisaa niyo faasida ah ilaahay keliya uma barax tiri ilahay darti ugama tegi marka marka la leeyahay xasanaa loo odanayaa waa inuu ilahay daraaddi uga tagaa wa alla darta uga taga laakiin qofku raalligelintii iyo qof xushmayntii iyo iyo ha lagaa sheegay iyo inuusan uga tegin ayaa la rabaa masaladaa marka qofka marka uu ka tago kholfan min almakhluuq makhluuq markuu cabsi u ka baqayo darteed uga tagaayo ma sayi-a loo qorayaa mise looma qorayo culamadu isu khilaafaan ilaa saddex ra'yi ayay leeyihiin qaar waxay leeyihiin oo culammada ka midihi waa loo qabanayaa maxaa yeelay ilaahay dartii ugama tegina makhluuq dartiisu uga tegay sayi-a loo qorayaa bay leeyihiin qaarna waxay leeyihiin maya looma qorayo maxaa yeeley waa mujarad niya uula yimide wax ficiloo sameeya ma jiro sidaa darteed loo qori maayo qolana waxay leeyihiin maya marka loo qorayahay keliya macsida uu ku hamiyahay waxa weeye marka uu ku hamiyo xaramka oo kale inuu mucaasida ku samayn doono meelaha xurmada leh inuu ku samaynayo markuu goosto baa loo qoraa laakiin meelaha kale loo qori maayay bay odhanayaan mooya alxadiid asaabic waalaauun xadiidkii toddobiyo soddonaad marwiyun can ibni cabaasin baa laga wariyey radia allahu canhumaa can rasuuli llahi sal alla alay wasalam isna rasuulka ilaahay buu ka wariyey fii maa shaygii yarwi oo wariyey nebiga can rabbihi rabbigiisa uu ka wariyey tabaaraka khayrkiisu farabadaye wa tacaala kor noqoye qaala inuu yidhi ina allaha alle caza sharaf lahaayo casiis noqoye wajalla weynaaye katab alxasanaati wasayi'aat labadaba waa uu qoray xasanaadkii wanaaggii ah iyo xumaantiiba labadaba wuu qoray looxul maxfuudka ku qoray wey awaabtoodii ama sharcigu ku qoray uma bayana dalika wuu noo cadeeyey diinkoo noogu cadeeyey allah faman hama bixasanatin faman hama qofkii u qasdo bixasanatin wanaag falam yacmalha aanan samaynin katabaha allahu alla wuxuu u qoraa sayi'adaas bedelkeedii cindahu agtiisa xasanatan kaamila wanaag dhammaystiran buu rabbi u qoraa wain hama hadduu ku hamiyo yani eh, xasanadii xasanadii wanaaggii oo u qasday weeyaan oo fa wanaagiina uu sameeyey katabaha allahu alla wuxuu ugu qoraa bedelkeeda cindahu agtiisa cashra xasanaatin toban wanaag ayuu u qoraa ilaa sabci miati dicfin toddoba boqol oo jeer laablaabkeed buu u qoraa ajirgii ilaa acaafin kafiira laablaabyo tiro badan ilaahay keliya u ogyahay ayaa lagu abaalmariyaa weya wain hama bisayi'atin addoonka haddii uu ku hamiyo xumaan inuu sameeyo gef inuu sameeyey khaia falam yacmalhaa xaaraamtii iyo xumidiina uusan samaynin katabaha allahu alla wuxuu bedelkeeda ugu qoraa cindahu agtiisa xasanatan kaamila xasano dhammaystiran ayuu rabbi u qoraa subxaana wa tacaala weya wain hama bihaa haddii uu u qasdo xumaantii inuu sameeyo facamilahaa islamarkiina uu sameeyana katabaha allahu alla wuxuu u qoraa sayi'atan waaxida hal gaf oo keliya dunuubteeda ayaa loo qoraa alimaam albukhaariyu imaam lbukhaari rawahu lbukhaariy wa muslimun bukhaari iyo muslimba xadiidkaasi waa ay soo saareen weyaan alxadiidu althaamin wathalaathuun can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam ina allaha tacaala qaala man caadaa lii waliyan faqad aadantuu bilxarbi wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima iftaradtu calayhi walaa yzaalu cabdii yataqarabu ilaya bاnawaafili xata uxibah faida axbabtuhu kuntu samcahu aladii yasmacu bih wabasarahu aladii yubsiru bih wayadahu alatii yubtishu biha warijlahu alatii yamshi biha walain sa'lanii low uctiyanah wlain istacaadanii low ciidanahu rawahu lbukhaariy alxadiiu haamin waalaauun xadiidkii sideed iyo soddonaad marwiyun waxaa laga wariyey can abi hurayrata radia allahu canhu abu hurayre baa laga wariya laga wariyay allaha ka raadi noqdee qaala abu hurayre inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka alle ayaa wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ina allaha tacaala allah sarreeye qaala wuxuu yidhi xadiidkan uu xadiiska qudsi kala weya allah tabaaraka wa tacaala baa wuxuu yidhi man caadaa lii waliya man caadaa qofkii la collaytamo weliyan weli oo lii aniga ii sugnaaday weli aniga aan leeyahay qofka la collaytamo la dagaalama noco faqad aadantuhu qofkaas waxaan ogeysiiyey oon u sheegay bilxarbi dagaal aniga inaan la dirirayo rabulcusa la dagaalamaya qofku qof weli ilaahiya maaragtay la collaytamo weeyaan wamaa taqaraba ilaya aniga iima soo dhowaada cabdi addoonkayga iiguma soo dhowaada bishayin wax oo axabba ilaya wax un iiguma soo dhowaado shaygaasoo axabba ilaya aniga la ii jacayl badan yahay la iiga jacayl badan yahay mimaa kii iftaradtu calayhi aan asaga ku farad yeelay yacni shay la iiga jacayl badan yahay ma jiro addoonka oo iigu soo dhowaado wixii aan ku farad yeelay la imaatankooda oo sameeyo walaa yazaalu cabdii addoonkaygu ka suuli maayo yataqarabu ilaya inuu ii soo dhowaanayo aniga binnawaafili sunnooyin inuu igu soo dhowaanayo faradka waxaan ahayn naafilada ah sunnadii inuu la imaanayo kama suulo addoonkayga arrintaasi xataa uxibahu ilaa aan jeclaado markii faradkii uu la yimid ilaahay waa jeclaaday sunnada markuu ku darana waa sii jeclaanaya allah fa axbabtuhu addoonkii haddii aan jeclaada buu yidhi allah oo sunnadii iyo faradkiiba la yimid kuntu waxaan ahaanayaa samcahu ay xaafida samcihi maqalkiisa mid ilaaliyo alladii maqalkii oo yasmacu bihi oo wax ku maqlayay ku ilaaliyo baa noqonaya wa basarahu araggiisii alladii yubsiru bihi oo wax ku arkayayna anaa ilaalinaya wax waloo dhanba ka dhowray wayadahu gacantiisii baan noqonaya aan ilaalinayaa way xaafidu yadihi wey allatii gacantii oo yabtishu bihaa uu wax ku qabanayey ayaan midka ilaalinaya aan noqonaya wya warijlahu lugtiisiina maaragtay mid ilaaliyaa noqoni allatii lugtii oo yamshi bihaa uu ku soconayey walain sa'alanii wallaahi allaan ku dhaartay lain sa'alanii addoonkaas aan aniga jeclaaday hadduu wax i weydiisto la uctiyannahu waan siini oon siini oon siini walain istacaadanii haddii ou imagan galo oo wax dhibayo makruuha ou iga magan galana low ciidannahu waan badbaadina aan korini oo magan gelina magan gelina wey rawahu bukhaariy xadiidkaas imaamu albukhaari ayaa isna fii saxiixihi ku soo saaray weeyaan xadiidkaas waxaa kaloo soo saaray abu nucaym fi lxilya waa alimaamu albayhaqi fi zuhdi wasunan ayuu ku soo saaray wakadalika imaamu albagawi fii sharxi sunna ayuu ku soo saaray xadiikaasna waa xadii lqudsi weeyaan wuxuu allah leeyahay oo nebigu nooga xikaayoodo noo sheegay addoon qofka weli owliyada ilaahay ka mida la dagaalamaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala ama la collaytamo ama naco inuu ilaahay subxaana wa tacaala qofkaasi qof uu la dagaalamayo uu noqonayo marka man caada lii waliyan bimacnaa waxaa loo jeedaa man ittakhadahu caduwan lahu cadow qofka ka dhigto la collaytamo weli ilaahay awliyadiisa ka mida la collaytamo weli marka waa kee weligaan ilaahay markii lala diriro qofkaan lala collaytamo cadow laga dhigtaahi alla uu la dagaalamayo waa weligee calaamo lagu aqoodo ma leeyahay annaga awliya soomaali haddaan nahay wax qaab kale u naqaana dadkeenna hebel awliye waa leeyahay markuu haybka ka warramo berri waxaasaa dhici doona u yidhaha sixrool aha maxaan ka ognahay saaxiib hadduu berri wixii dhici doona ama faaq iyo balaayo ku sheego iyo waa weligaa la leeyahay yacni waxyaalahaasa u naqaana kii yidhaahda waa buubaa waa buubaa oo awliye agteeda weligu waa hebel waa buubaa isagoo buubay nin arkay laguma jiro qolo awliyaa waxay ku leeyahay nagu salaada ma tukano xarabkaanu kusoo tukanaa salaada ma tukanayo waa weli ilaah maxaa lawaabuga xaramka kusoo tukadaah leey weli ilaahay waa laleeyahy ha weydiine waxay kuleeyihiin qaarkood daatan war ninkaan aan salaada u kacaynino jamaacada imaanayno masaajidii aan kasoo qeybgelayno waa sidee qasiiday u alifeen wasallim liman minka ma ashkala walaa tashrabi suma kay taslamaala yidhaahda war niyahow sunha isku cabi si aad u badbaado owliyada haddaad tatabucdo raadiso waxaa aad raadisa waa sunna cabayse walaa tashrab suma kay taslam inaa badbaado darteed sun ha cabo waxaasi wax lamid ahe dadkii lagu haruusadaa lagu reebaa haddii cid weli ilaahay ay salaad xaram kusoo tukanayso nabi maxameda kusoo tukan lahaa ee madiine maalin walba masaajidka salaad sax ma taagnaadeen salaadaha jamaacada ma taagnaadeen gurigiisa asoo iska dhex jiifo dhihi laha xarabka waa buubay kusoo tukadaa nabi maxamed a dhihi laha ma dhihin salawaatu ullahi wasalaamu calayh isagaa dadka ugu horreeyi jiray jamaacada oo salaadaha tujin jiray oo khayrkoona u degdegi jiray marka haddaad aragto qofku dhahayo weli ilaahay baan ahay jamaacadana ma soo xaadiro waa shaydaan shaydaan waa weli ma aha waa awliyaa shaydaanu ka mid yahay awliyaa ilahay ka mid ma aha awliye ilaahay yaa la yidhaahdaa ilahay qur-aanku noogu sheegay fii suurati yunas sifaadka ay leeyihiinna ilaahay baa noo sheegay allah wuxuu yidhi alaa ina wliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa yataquun awliyada ilaahay waxaa la yidhi laa khawfun calayhim cabsi dushooda ma ahaanino waxa mustaqbalka qiyaamaha cadaabka kama baqaan maxaa ilahay ka badbaadina walaa hum yaxzanuuna waxay ka soo tageen adduunkiina uma murugoodaan murug marna ma murugoodaan kuwaas waa kuwe alladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyo wa kaanuu ahaada yattaquuna ilaahay ka baqo marka aliimaan wtaqwa qofkii laga helo waa weli min wliyaa illaahi casa wajal weli ilahay owliyihiisa ka mida aliimaan wtaqwa baa la fiiriya iimaan inuu ilaahay rumaysanyaha rasuulkiisa rumaysanya kutubtiisa rumaysanya yani qiyaamihii rumaysan yahay waa la yaqaana arkaanuliimaan taqwadiina uu ku daro oo acmaashii saalixada uu la yimaado khayrka uu sameeyo waa weli min awliyaa illaahi weeyaan marka kullu muminin taqiyin waa weliyan min wliyaa illaahi casa wajal sifada ka fiirinayna waa taas wey qofka mu'min ma yahay taqina ma yahay ilaahay maarata waxa muxaramaadkan iska ilaaliya waajibaadkii ma la yimaadaa kaasoo kale unbaa fiirinana waa weli owliyada ilaahay ka mid ah baa la odhanayaa wey marka kaasoo kale weligaas ciddii la dagaalanto allah subxaana wa tacala waa la dagaalamaya waa la dagaalamaya ilaahay qof oo la dirirana ma badbaado riwaayada caaisha radi allahu canha ee riwaayadan hadda uu wariyey abu hurayra faqad aadantuhu bilxarbi way laakiin riwaayada caaisha ay warinayso faqad istaxalla muxaarabatii wuxuu xalaashaday la dagaalankayga aan la diriraayo ayay caaisha leedahay xadiidka abu umaamana oo warinaya riwaayadiisu waxa weeye faqad baarazanii bilmuxaarabati wuxuu iigu soo banbaxay la dagaalan inaan la dagaalamo mid iigu soo banbaxay weeyaan marka waxaa la rabaa dadka owliyada ilaahaya oo aliimaan wataqwa laga helo in la jeclaado in la xiriiriyo inaan lala collaytamin ayaa la rabaa wey sida acdaada ilaahay cadowga ilaahay yacni in maaragtay lala collaytamo looga dalbayo dadka oo in ay muwaalaadkooda xiriirintoodu xaaraam tahay oo kale ayaa waxaa la rabaa owliyada ilaah in la jeclaado oo aanan la dhibino dhibkaada aad ka haysato allah fii suurati almaa-ida markuu ka warramayo wuxuu yidhi innamaa waliyukum allah weligiinnu waa allah wey wa rasuuluhu rasuulkiisii wey waaladiina aamanuu dadkii mu'miniinta ahaa ayaa awliyadiinna ah mu'miniinta awliyadeenna waa kuwa waa lasii tilmaamo waxaa la yidhi waa kuwee aladiina yuqiimuuna asalaata wa yu'tuuna azakaata wahum raakicuun waa dadka salaada oogo zakadana guto oo la yimaado raakiciin ayagoo aho rukuucsan ilaahay subxaana wa tacala u khushuuco waman yatawalla allaha warasuulahu waladiina aamanuu qofka ilaahay weli ka dhigto rasuulkiisa weli ka dhigto dadka mu'miniinta ee mutaqiinta awliye ka dhigto oo xidhiiriyo jeclaadaahi wa xisbigii ilaahay wey fa ina xisb allahi hum alqaalibuun kuwaasa marka waxay noqonayaan xisbiga ilaahay oo qaalibka ah waa ayaga weeyaan awliyada ilaahay yaa u horeeya awliyada ilaahay waxa weeye ambiyada ilahay rususha u horeeya awliyada ilaahay ambiyada ilaahay rususha ayaa u horeeyo uma bacda alambiyaa ayaa ku xigo saxaabadii nebiga ridwaan ullahi calayhim asxaabtii nebiga ayaa ku xigta weeyaan saxaabada nebiga marka qofka la collaytamo ka warrama ama caayo ama maaragtay tacniyo ka sheegaa sida shiicada oo hadda ay sameeyaan oo kale way la jahraa waad ogtihiin qofkii internetyada iyo galo iyo maarata waad arkaysa kusoo qoraya shiicada cumar ibn khataab bay caynayaan abubakar bay caynayaan caaisha radi allahu canha xaaskii nebiga bay caynayaan xabsa bint cumar radi allahu canha xaaskii nabiga ayay caynayaan waxaasoo dhan bay caayaan aalu waa beentood aalubeyt ma jecla aalubeytka ahlusunaha jecel waa jecelnahay aalubeytka waa beentood hadday jecel yihiin abubakar iyo cumar iyo caaisha iyo xabse iyo waxba kama sheegin marka caaisha iyo abubakar dadka lacnaday allaahuma alcan sanamay qurayshin ay dhaha labada sana oo abubakar iyo ay ku jeeda marka qolayaa shiicada waxba iskuma ahin isku diinna ma nihin isku diin maahin kuwa saxaabada nabiga caayo wax ka sheegaaye oo maaragtay lacnalaahi sheikhu isku diin ma lihi dadkeenna soomaalidu waad aragteen caadifadii inta ka badataba waxay u haystaan nimanka shiicada inay khayr iyo diin u gargaarayaan cuyuubtooda waxaad soo saarayso hadda bishaan aan hadda dhammaatay oo dhigteen cashuura yowm cashuura waxay karbalo ku samaynayeen tibiyada waa ka daawateen oo malaynaya waxa ay samaynayaan iyo dhibka ay diinta ku wadaan iyo haddana maanta ayaga iyo gaalada wada shaqaynayo caalamu islaami dadka ahlu sunnaha oo dhan waxaa la rabaa in lagu bedelo shiico iyo hudila lagu dhiibaan rabaankaalada ciraaq waa u dhiibeen waad ogtihiin suuriya ayaga waaba kuwii haystee shayaadiinta ahaa awalay haysteen haddana waaba lasii xoojinaya waa la adkeeyey dhulkaasoo dhan in lagu fidiyaan rabaa yaman waad ujeedaan ayagiiba haddana cuufiyiintii raafidada ahayd baa maaragtay la wadaa oad ujeedaan wahaakada marka caalamu islaamiga in loo dhiibo yuhuud iyo shiico inay ka taliso baa la rabaa ambiyada ilaahay rususha nabigeena calayhi salaatu wasalaam saxaabada ridwaan ullaahi calayhim dadkii horay usoo islaam saxaabada jihaadka soo galay iyo dadkii gadaal bacda sulx alxudaybiya soo islaamay xataa nabigeenu uma sinnayn uma sinnayn cabdiraxmaan ibni cawf iyo iyo khaalid ibn alwaliid baa waxay ka dhex dhaceen xoogaa hadal khaalid baa xoogaa hadalgeerami khaalidna bacda sulx alxudaybiya soo islaamay waad ogtiin muxuu ku yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam hadal aad u adag buu la hadlay saxaabadii laa tasubuu asxaabii buuna war asxaabtayda ka sheeginina fawladii nafsii biyadihi low anfaqa axadukum mila uxudin dahaba maa balaqa mudda axadihim walaa nasiifahu ilaahayga naftayda ay gacantiisa ku jirtay baan ku dhaartay saxaabadaas qabla alfatxi intaan xudaybiyada imaanin sadaqo yar ay baxeen oo maaragtay ay la baxeen ma gaari karo haddii idinka aad la baxdaan buurta uxudoo dahab haddaad dhiibtaan nudkii madaalka yarka ahaayu baxshay ma ka khayr badan ajrigeedan ma gaari karo ama nuskiisa ma gaari karan marka dadkaasa ugu horeeyo owliyada ilaahay bacda alambiyaai warusul saxaabada nabiga ugu horeyso waa inaan jeclaano xubigooda waa iimaan saxaabadoo la jeclaado iyo ansaartoo la jeclaado muhaajiriin waa iimaan weeyaan in wax laga sheegana waa nifaaq weeyaan waxaa ku xiga dadka ahluxadiidka la yidhaaho saxaabadii taabiciinta atbaacu taabiciin ahluxadiidka ninkii wax ka sheego wuxuu noqonayaa calaamadii min calaamaati ahlilbidac ayaa dhexdiisa ku sugan dadka ahluxadiidka waad ogtihiin diinkeennan dadka ka soo shaqeeyey bacd allahi subxaana wa tacaala oo diinta u istaagay sunnadii inay ilaaliyaan ahluxadiidka weligood bidcada dadka qamciyo ayagay ahayd u taagnaa weligood radin jiray wax walbaba marka dadkaas dadka tacniyo wax ka sheegana waa khatar waa khatar weeyaan walidaalika abu xaatim araazi markuu ka warramayo abu xaatim araazi waa taqaanaan caqiidadiisa markuu kitaabkiisa ka warramayo ahlubidaca maxaa ugu gartaa wuxuu dhihi jiray calaamatu ahli lbidaci alwaqiicatu fii ahli lafar dadka ahluxadiidka ninka wax ka sheego oo tacniyaan waa calaamada waxa ku jirto inuu calaama uu haysto calaamada ahlbidaca inuu ku sugan yahay wiil meeshaan joogo oo nairobi nala joogo oo ay ka baxsan waayeen dadkii ahluxadiidka ahaa qadiiman wa xadiidan waad ogtihiin sliib oo nala jooga wuxuu yidhi yani eh, alimaamu suyuuti waa nin muxadid aad ogtihiin wuxuu leeyahay suufiga xaaqunka ah yani waa ogtihiin suyuuطi alimaam suyuuطi waa nin maasha allah alxadiid kama duwan waaweyn ka mid ah markaasuu suufiga xaarcunkaa hore cabdulqaadir arnaud iyo culammadan hadda joogtay oo maaragtay reer suuriya ah ee muxadiiinta ah wuxuu leeyahay intuu hadlo usano kan waa fadhiid weeye fadhiid jilbaha in laga sarsaro istaahila u leeyahay ciyaalka yarka marka gurguuran waayaan habruhu soo soo soo jilbaha kama sarsaraa islaamaha markaasuu waa fadhiid saasuu leey waa nin muxadid oo hadalkaa ku leeyahy wuxuu leeyahay sheekh naasirudiin alalbani wallaahi waa nin waa nin weyn laakiin waa murji'i waayu leeyahay irja buu ku dhacay buu iska leeyahay waa cunug yaroo reebaadiye oo shalay baadiye ka yimid oo maalaha joogo tashayax cimaamad beena loo xiray waxaasi wax lamida waa calaamat ahlilbidac wey sheekh muqbil ibni haadi alwaadici ood garanaysaan oo diyaara yamaniya dacwa salafiya iyo tawxiidkii iyo sunnadii nabiga ku nooleeyey dad shiica intuu soo dhexgalo sunno u bedelayna wuxuu leeyahay sheikha xeeraanka ah waalan waa waaliyahu leeyahy nin waalan buu leeyahy waa wiil yaro soomaaliya wey calaa kulli xaalin calaamadaas waxaad ogaataan waxa weeye calaamatu ahli lbidaci alwaqiicatu fi ahli lafar dadka ahlu xadiidka wax laga sheego waa waa waxyaalaha ilaahay uu kula dagaalamayo qofka oo leeyahay faqad aadantuhu bilxarbi wey xadiidka wuxuu noo sheegay addoonka hadduu ilaahay u soo dhowaado shayga uu ilaahay ku jeclaanayo shayga uu rabbi ku jeclaanayo inuu yahay shayga faradka uu la yimaado haddii naafilada uu ku darana uu rabbi ugu sii dhowaadan inuu sii jeclaanayo ilaah allah inuu jeclaanayo marka owliyadii baa laba nala kugu qaybiyey owliyadii baa laba nala kugu qaybiyey qolo faraa'idkee la yimaadaan faraaidkay la yimaadaan yani wixii lagu waajibeeye bay la yimaadaan wixii laga reebo muxaaramaadkana way ka ha waa ah, qoladaas weeyaan qolada waxaa weeyaan faraaidkii inta la yimaadeen bay sunnadiiba ku daraan nawaafilkii iyo sunnadii bay la yimaadaan labadaba waxaa weeye waxay leeyihiin wilaayat ullahi wa maxabat ullahi casa wajal ayay helayaan jacayl ilaahay uu jeclaado owliye ay noqdaan ayay qofku addoonku ku gaaraa weeyaan marka qof kasta oo wilaaye ma sheegto welibaan ha yidhaahdo waxaa laga rabaa in uu faradkana la yimaado sunnooyinkiina ilaaliyo ayaa laga rabaa weya waa taa weya waxa ilaahay loogu dhowaado waxaa ka mid a salaada oo jamaacada lagu ilaaliya baa ka mid a maxaa yii ilahay qur-aanku wuxuu ku leey wasjud waqtari weliba addoonku markuu ilaahay u dhow yahay oo rabbi ducadiisa aqbali og yahay waa markuu sujuudda ku jiro xadiidka imaamu muslim oo warinay xadiidka abi hurayra nabigeenu wuxuu yidhi aqrabu maa yakunu lcabdu min rabbihi wa huwa saajidi addoonku markuu rabbi ugu dhawaasho badan yahay waa markuu sujuudda ku jiro weya markaas waxaa la rabaa ducadaada inaad badisid ilaahay aada badiso sidaasaa waxaa ka mid a ah dadka ilaahay ugu oo aada u jecel yahay ugu dhawaashaha badanna waxaa weeye dadka a'imada dadka madaxda ah oo cuduusha ah cadliga samee qof ilahay mas-uuloo ka dhigo awlaadaada cadaalad u samee xaasaskaada cadaalad u samee racyada adiga aad mas-uulka ka tahay madaxweyneha haddaad cadaalad u samee markaasoo kale darajo weynu ilahay agtiisa qofka ku helaa xadiidka imaamu muslim fii saxiixi oo ku waran xadiid cabdullahi bni camar ibni caas nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina almuqsitiina cinda allahi calaa manaabira min nuurin dadka muqsidiinta ee cadaaladda sameeyo alla agtii minbaro oo nuura ayay leeyihiinoo calaa yamiin alcarsh carshiga ilaahay dhankiisa midig ah ayay leeyihiin kuwaas waa kuwe alladiina yacdiluuna fii xukmihim wa ahaalihim wamaa wullu waa dadka yacni xukumkooda dadka markay kala xukumayaan cadaalad u sameeyo ahalkooda cadaalad ku dhaqo cid alle ciday mas-uul u yihiinoo walaayadooda loo dhiibay dadka ilaaliya weeyaan waa dadkaas wey imaamka marka madaxweynaha caadilka ahna kumaba sii jiraba xadiidka imaam tirmidi oo abi saciid alkhudri oo warinayo wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina axaqa alcibaadi ila allahi yowma alqiyaama waadnaahum ilayhi majlisan imaamun caadil alla dadka ugu jacayl badan yahay maalinta qiyaamaha xagga majlis ahaana rabbi ugu dhowaanshaha badani waa imaamka muslimiinta madaxda u noqdo oo cadaalada u sameeyo oo aanan jawr iyo dulmi midna la imaanin weeyaan qofka haddii uu sameeyo khayraadka uu la yimaado faraaidkii iyo sunnadii uu la yimaado allah subxaanahu wa tacaala wuu jeclaadaa markuu jeclaadana wuxuu leeyahay kuntu samcahu aladii yasmacu bih wa aladii yubsiru bih wayadahu latii yani yabtishu biha warijlahu alatii yamshi biha intaasoo dhan baa noqonayaa buuli marka maxaa loo jeedaa yani maqalkiisaa noqoni araggiisaa noqoni gacantiisaa noqoni lugihiisibaa noqone looma jeedo waxaa la alitixaad walxuluw la yidhahdo oo firqo waxaa jirto oo firiq daala ka mid ah oo itixaadiya la yidhaahda alitixaad walxuluul aaminsan ilaahay inuu khalqigiisa dhex galo aaminsan kuwaas waa ahlu dalaal wey bal waa kufaar wey waa gaalo wey ma looma jeedo ilaahay baa addoonka gacantiisii noqday ama ishiisii noqday ama lugtiisii ama dhagiisii noqday waa kufri waa gaalnimo wey wax saxa ma aha wax wanaagsan ma aha marka culammada marka waxay ku fasiraan xadiidkani waxa weye sida sheekh ibnu cuthaymiin oo kale raxmat ullahi caleyh uu ku fasiraayo wuxuu leeyahay ana allaha idaa axaba cabdan haddou allah addoon jeclaado sadadahu waa uu toosiyaa allah qofkaasi wuxuu ku toosiyaa fii samcihi maqalkiisuu toosiyaa oo wax aanan khayr ahayn dhagiisa kuma maqlo wa basarahu araggiisuu toosiyaa waxaanan khayr ahayn iyo wanaag indhihiisa ma qabtaan wayadahu buu toosiyaa gacantiisuu toosiyaa waxaan khayr ahayn gacantiisa ma taabato lugtiisana sidoo kale buu ilaahay u toosiyaa buu leeyay macnaha xawaastiisii oo wax ku dareemayo dhan ayaa maaragtay qofkani wax alla raadi geliyo mooye wax kale maba ku qabtaba kumana maqlo kumana arkaayo weyaan macnahaas ayuu ku fasiraa yani sheekh ibnu cuthaymiin raxmat ullaahi caleyh kitaabkana sheikh iskale ibnu rajab raxmat ullaahi caleyh alimaam ibnu rajab isaguna wuxuu leeyahay wlmuraadu bihada alkalaami xadiidkan uu alla sheegay xadiid lqudsigaai muraadka laga leeyahy waxa weeye ana man اجtahada qofka ku dadaalo bالtaqarubi ilى اllahi alla ugu dhowaanshihiisii bilfaraa'idi uma bالnawaafili faradka iyo naafilada ugu dhowaada faradka iyo sunnada ilahay ugu soo dhowaadaa qarabahu ilayhi allah xaggiisa usoo dhowaysto ilahay baa soo dhowaysto waraqaahu min darajati اliimaani ila darajati اlixsaan darajadii iimaankaa laga kor yeela ilahay uu ka kor yeelaya markaasaa darajada ixsaanka la geeya ixsaankana muxuu ahaa nabigeen markuu noo fasiray muxuu yidhi an tacbud allaha kaanaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak darajada ixsaanka ayaa la gaarsiiyaa buu leeyahay halkaasaa la gaarsiina markii halkaa la gaarsiiyo fayasiiru yacbud allaha wuxuu ahaanayaa mid alla caabudo cala alxuduuri waalmuraaqabati yacni joogis iyo ilaalin allah iska ilaalinayo kaannahu yaraah isagoo arkaya oo kale ayuu iskaga ilaalinaya rabbigiisa oo indhaha ilaahay indhaha ku hayoo kale inuu alla arkayo kale u camal falanaya markaasa wuxuu leeyahay fayamtaliu qalbuhu bimacrifati اllahi tacaala qalbigiisa wuxuu ka buuxsamaa alle ka cabsiga macrifadii aqoontii alle wamaxabatahu jacaylkii alle ayaa qalbigiisa ka buuxsamo wacadamatihi allah yani waxa weeye iyo weyninkii allaha qalbigiisa ka buuxsamo wa khawfihi wa mahaabatihi alle kahaybaysigiisi ka cabsida u ka cabsanayay ayaa ka buuxsamo waijlaalihi walunsi bihi waheshigii iyo weynayntii rabba uu weynaynaya baa qalbigiisa ka buuxsamayo iyo washawqi ilayhi hilowga allah uu qabo ayaa qalbigiisa ka buuxsamay markuu arrintaa qalbigiisa ka buuxsamana wuxuu leeyahy xataa yasiira hada aladii fii qalbihi min almacrifati mushaahidan lahu bicayni lbasiira ilaa qofkaas qalbigiisa macrifada ilaahay ay ka buuxsantay oo marka dambe noqdo mid ilaahay indhaha ku arkayo kale ujeedo oo kale uu la mid noqdo buu leeyahy weli isagoo hadalka sii watahay sheikhu wuxuu leeyahay famata imtala'a alqalbu bicadamati illaahi tacaala alla weyninkiisa markuu qalbiga insaanka uu ka buuxsamo addoonka qalbigiisa uu ka buuxsamo maca dalika min alqalbi qalbigiiba wuxuu ka tirtiraa arrinkaasi kullamaa siwaa alla wixii ka soo horoo dhan ayaa qalbigiisa laga saara alla keliyaha qalbigiisa ku jiro walam yabqa lilcabdi shayun min nafsihi wa walaa iraadata ila maa yuriiduhu allah yacni waxa weeyaan qalbigii addoonka wax ku baaqi noqonayo oo naftiisa iyo hawadiisiiya ma jiro doonis uu leeyahayna ma jirto ilaa ilaahay wuxuu doono mooye ilaa maa yuriiduhu allaahu mawlaahu allah wuxuu la doono mooye maa yuriiduhu allaahu mawlaahu mawlihiisa wuxuu la doono mooye markaasuu leeyahay faxiinaidin markuu halka darajadaa gaaro laa yantiqu lcabdu addoonka kuma hadlo ilaa bidikrihi alla sheegistiisa mooye walaa yataxaraku ma dhaqdhaqaaqo oo gaclugihiisa kuma socdo ilaa bimrihi ama gacmihii waba kama qabto ilaa bimrihi alla amarkiisa mooye fain nataa hadduu hadlo nataa bilaahi allou ku hadlayaa wain samica hadduu wax maqlo samica bihi allou wax ku maqlayaa wain nadara hadduu wax eego nadara bihi ilaahay wax ku arkay wax alla raalligelin buu arka weyaan wain badasha hadduu wax qabtana badasha bihi fahada huwa almuraadu biqowlihi kuntu samcahu aladii yasmacu bihi muraadka laga leeyahay waa taas weeyaan markaasuu hadalka tacliiqiyoo yidhi waman ashaara ilaa hayri dalik taa aan soo sheegnay waxaan ahayn qofkii sheego oo dadka ugu farfiiqo u tilmaamaa fa inamaa yashiiru ila lilxaadi allahoo ilxaad towxiidkiisi lagu sameeyo ayuu dadka ugu yeeray oo min alxuluuli walitixaadi firadii hadda aan ka hadlayay alitixaad walxuluul yani ayuu qofkaas kala sheegtay ilaahay qofka dhex galay oo ku dhex jiro ayaa wax walba la yidhaahdaa saasoo kale bay qabaan fikradaas taas marka wuxuu leeyahay qofka taasoo sheegtay wallahu warasuuluhu bariaani minhu arintaasna itixaad iyo xuluulka wax la yidhaahdo ilahay rasuulkiisa bari bay ka midyihiin xadiidka wuxuu noo sheegay intaa kadib markii ilaahay uu jeclaado walain sa'alanii la ucطiyannahu walain istacaadanii la uciidannahu qofka nooca darajadaa gaaro alla haddau wax weydiisto ilaahay waa siiyaa hadduu magangeliyo ilaahay weydiistana rabbi waa magangeliyaa weya ducada ilaahay subxaanah wa tacaala wuu ajiibaa riwaayada imaam tirmidi baa waxay ahayd in dacaanii ajabtuhu haddou addoonkaasoo kale ay baryo waan ajiibaa wain sa'alanii acطaytuhu hadduu wax weydiistana waan siiyaa marka qofkaas wuxuu noqonayaa mujaabu dacwa ilahay miduu dacwadiisa ajiibo ayuu noqonayaa karaamada ilaahay subxaana wa tacaala oo karaameeyey ayuuna ku noqonaya walidalika salafkeenni ridwaan calayhim in badan oo ka midihi kaanuu mujaabu dacwa kuwa dacwadooda la aqbala bay ahaayeen shiikheennana aad buu usoo guurinaya waxbaan ka taltilmaamaynaa bal aimadaasi weya dadkaas ducadooda ilaahay ajiibi jiray oo salafkeenni ka mid a ah, waxaa ka mid a ah anas ibnu nadar waa taqaana saxaabigaas anas ibnu nadar waa ninkii uxud ku shahiiday weeyaan wuxuu ahaa anas ibnu nadar walaashiis oo rubayic bint nadar la yidhaahdo ayaa gabar kale intay ay fara maarata gacanka hadal intuu dhex maray bay iligaan ka riday yacni dhool dhoollaha ilig bahay ka riday ka dhac ay ka riday markaasaa in ay waxay u yimaadeen markii loo xukuntamay ayaa cafi bay weydiisteen war waxay yidhahdeen noo cafiya iligaan laydinka riday anas iyo waxa u tegayo dadkiisii noo cafiya oo maaragtay hanaloo dhaafo way diideen waayahe waxay dhaheen diya naga qaato oo iligga diyadiisa qaata way diideen markaasaa nebiga loo xuguntamay nebiga markii loo xuguntamo wuxuu yidhi wax kale ma jiro ilaa qisaas mooye in la qisaasto gabadhan ayadana iliga laga rida mooye wax kale dadkay ogol yihiin ma jirto anas waa dhaartay marka nebiga hortiisuu ka dhaartay markaasuu yidhi atuksaru aniyat rubayic wاladii bacaaka biاlxaqi laa tuksaru aniyatuha yacni ilaahaygii ma waxaa la jebinayaa buu yidhi walaashay oo rubayic iligeedii miyaa la jebinaya ilaahaygii nabi maxamed oo xaqa kugu soo saaray baan ku dhaartay wallaahi inaan la jebinaynin buu yidhi iliggeeda la jebinay yani ilahay buu ku dhaartay soo ma jeedi nabigii hortiisii wey markiiba ilaahay ducadiisii dhaartiisii waa u baarinimo sameeyey dadkii waxayba aqbaleenba inay diyo qaataan inay diyo qaataanmarkiiba maaragtay ay qaateen ay ku raadi noqdeen markay ku raadi noqdeen nabiga hortiisa waa karaamo soo maaha dadkii iliga ilaa ilaa iligka rida taagnaa yaa isla markii oo ninkan dhaartayba qalbigooda ilaahay i bedelay markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi ina min cibaadi illaahi man low aqsama cala allaahi la abara addoommada ilaahay waxaa ka mid a qof hadduu dhaarto oo alla oo ku dhaarto ilahay u baarinimo samayna sida anas ibn nadar oo kaleeto xadiikaas bukhaariiy muslim iyo abu daawuud iyo aymo badana soo saartay weya waxaa la mida bara ibnu maalik albara ibnu maalik saxaabigaasaa la mida waxaa la yidhahdaa bara ibnu maalik ciidan weyn oo mushrikiintii ka mid a ah. ayay asaga iyo koox la socoto oo muslimiintii ay la kulmeen markaasuu ilaahay baryey marka yacni waxay dhaheen muslimiintii la joogtayba bara ibnu maalik waxay ku yidhaahdeen aqsim calaa rabbika ilaahay noogu dhaaro rabbigaaga noogu dhaaro inuu wanaag noo sameeyo markaasuu wuxuu yidhi aqsamtu calayka yaa rabbii lamaa manaxtana aktaafahum ilaahayo waxaan kuugu dhaartay oon ku weydiisanayaa wey inaad garbahooda nasiiso oon ka adkaanno oon dadka aan jabinno ilaahow na sii durbadiiba ilaahay cadowgiiu ka jabshayta dagaalameen famanaxahum aktaafahu way ka raayeen way ka adkaadeen way ka qaalib noqdeen muslimiintiibaa adkaatay wey mar kale haddana ciidankii la kulmeen markaasaa lagu yidhi aqsim calaa rabbika sidoo kale sidii hadaayoo kale rabbigaaga noogu dhaaro baraa ibnu maaligow ilahay waa ku aqbalayaaye markaasuu yidhi aqsamtu calayka yaa rabbi lamaa manactana agtaafahu ilaahay waa kugu dhaaranaya waxaan ku weydiisanaya kuugu dhaaranaya inaadna siiso yani guusha aad nimankaa naga siiso markaasuu wuxuu ku daray wa alxaqtanii binabiyika sala allahu calay wasalam anigana aad shahaado isiiso oo nabi maxamed aad helishiiso ood meesha ku dhinto tiiba weydiistay way ka adkaadeen markay ka adkaadeenna waqutila albara bara ibnu maalikna meeshii baa lagu dilay yani ducadiisa ilaahay aqbalay aniga inaa shahaado isiisa buu weydiistay meeshii buu ku shahiiday markaasaa anas ibn maalik oo xadiidka warinaya wuxuu yidhi xadiidkii rasuulkaa soo xusuustay buu yidhi kam min daciifin mutadacafin dii timrayni low aqsama cala allahi la abara badana yani qof maskiin ah oo dadku daciifsadaan oo daciifa ah, oo agta dadkooda agtooda qiimo aan ku lahaynoo maskiina ah. laakiin hadduu ilaahay ku dhaarto oo u baarnimo samaynaya badana anas ibn maalik wuxuu yidhi minhum اlbara ibnu maliki dadkaas waxaa ka mid ah bara ibnu malik ilahay markuu ku dhaarto ilahay baaranimo u sameeyey dhaartiisii weeyaan xadiidkaasna imaam alxaakim ayaa warinaya dahabina waa maarata waa ku waafaqay wakadalika imaam tirmidi aimo badan ayaa xadiidkaasina soo saartay weeyaan waxaa ka mid a ah aahaarta yani aad iyo aaday u tiro badan tahay waxaa ka mid ahaa ahar oo ibn abidunya bisanadin sanad isaguu leeyahy uu ku soo saaro ninka la yidhahdo nucmaan ibnu qowqal ayaa wuxuu leeyahay maalinta uxud saxaabadu ka mid ahaa maalinta uxudo wuxuu ku yidhi allaahuma inii uqsimu calayka an uqtala fa adkhula aljanna ilaahay waxaan kugu dhaaranaya aan kugu yani aan kugu weydiisanaya kugu dhaar maarata kugu dhaaranaya in inta la i aan jannada galo markaasaa faqutila waa la dilay markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina nucmaana aqsama cala allahi faabarahu ilaahay buu ku dhaartay oo ugu dhaartay yani weydiistay inuu waxaa la yeelayo ilaahay baa u baarirnimo sameeye buu leeyahy marka aahaarta saxaabadu aad iyo aad ayay u badnaayeen sacd ibn abi waqaas oo kale sida imaam albukhaari fii saxiixi uu kusoo warinayo mujaabi dacwow ahaa ducadiisa mid la ajiiba buu ahaan jiray sacd ibn abi waqaas yaa kuufo wuxuu ka ahaa waalibuu ka ahaa waqtigii cumar ibn khataab yani madax buu ka ahaa mas-uul buu ka ahaa markaasaa niman ku been abuurteen cumar inta u tageen ku dacweeyeen oo yidhaahdeen ninkan markuu qismada xoolaha noo qaybinaya cadaaladda uma sameeyo masaajidda ma yimaado jamaacadii kama soo tukado waxaa ma yeelo waxaasay daldaleen oy akhriyeen markii intii la yidhi ayaa cumar wuxuu u codiray sacad sacad waa yimid madiino cumar ugu yimid arrintiibuu u sheegay waa been buu yidhi kaale buu yidhi dad dir oo maaragtay warka la iga sheegay hala soo hubiyo dad buu u diray markaasay waxay tageen meeshii waxay tageen kuufa bay tageen masaajidaa lagu wareegay khayr mooye wax kale lagama sheegin sax ninaa inta istaagin wuxuu yidhi waa run buu yidhi ninkan cadaalad ma sameeyo dulmigaasoo muwajoon buu sameeyaa yani sariyaadka iyo dagaalka ma raaco wax kadib ahoo beena ayuu sacad ka sheegay sacad markuu ka sheegay ayuu ilaahay wa tacaala sacad baryay allaahuma in kaana kaadiba ilaahayow ninkaas hadduu been sheegaya buu yidhi fa acmi basarahu ilaahu indhaha tir oo indhoolo ka dhig wa atil cumrahu cumrigiisana ilaahu dheeree wa caridhu lilfitani fitnana ilaahu u bandhig buu yidhi oo u barbixi mid fitnooba ka dhig intaasuu ku baryay ninkii intiiba ilaah waa ku asiibay waa indhabeelay cumrigiisa ilaahay dheereeyey faqri iyo fitnana ilaahay waa u bandhigay markaase waxay leeyihiin kutubta siyar aclaamu nubala iyo aimo badan ay kasoo guuriya imaam dahabi ay kasoo guuriyaan fa kaana yatacaradu ljawaari fi sikaki dariiqyada marka la maraayo gabdhaha yararka oo addoommada ayuu xumaan weydiisan jiraan isagoo waayeeda ayuu fuxshi iyo zino iyo balaayo ka daba ordi xumaanu samayn jira markaasaa markii la weydiyo maxaa kugu dhaca markii la yidhaahdo wuxuu ohan jiray shaykhun kabiirun maftuunun asaabatnii dacwatu sacdi oday waayeeloo la fitneeyey baan ahay oo fitnaysan ducadii habaarkii sacd bin abi ayaa i asiibtay buu igu dhacday wey waxaa kaloo maaragtay uu soo guurinaya ibn abidunya iyo tabaraani ay soo guuriyaan sacd ibn abi waqaas laftiisa ayaa wuxuu arkay nin cali bn abi aalib yani wax ka sheegayo caynay saxaabigaas nin caynayo cali nin caynayo ayuu maqlay mar alla markuu maqlay sacad waa habaaray ninka habaar ilaahay buu maaragtay u baryay oo ku habaaray waxay leeyihiin famaa barixa min makaanihi ninkii meeshii uu taagnaa kama zuulin xataa jaaa baciiru naadun fakhabatahu bayna yadayhi wa rijlayhi xataa qatalahu meeshii intuu taagnaa markuu habaarayba rati ordaaya inta yimid oo ninkii ku tuntay lugihii gacmihii ku istaagay ebar ka dhigay meeshuu ku dhintay ninkiina yacni sidaas ayay saxaabada ridwaanullaahi calayhim ay mujaabu dacwa u ahaayeen dad badan baa dacwadooda ilaahay aqbali jiray saciid ibnu zayd oo casharatu mubashiriin ka mid aha tobankii jannada loogu bishaareeyey ka mid aha gabar baa masabidatay islaam baa masabidatay beer uu lahaabay waxay tidhi dhulkaygubuu qaar iga qaatay markaasay madiino waaligeedii ku dacwaysay markay uu u sheegaybu wuxuu ku yidhi gabadhaas markay beenta ka sheegatay masabidatay ayuu habaaro yidhi allaahuma in kaanat kaadibatan faacmi basaraha waqtulhaa fii ardi ilaahayo hadday been sheegayso igu been abuuranayto igu been abuuranayso indhala-aan dhig dhulkaas ay leedahay waa iga dhacayna ilaahu ku dil ay ku dhimataa habartii waa indha beeshay habeen ayadoo socoto ayay maaragtay beertii dhexdeeda ku kuftay meeshaasi marka ceel bay ku dhexdhacday halkaas ayna beertii lafteedii ku dhimatay weeyaan aimada wax fara badan ayay culammada soo guuriyaan oo dadku markuu ilaahay subxaanau watacaala fariidada uu la yimaado ee maaragtay xaaraamta cunitaankeeda iska ilaaliyo sunankii iyo nawaafilkii ou ilaaliyo in ilaahay subxaanau watacaala yacni qalbigiisa iyo maaragtay carabkiisa iyo wax walba ilaahay uu ilaalinayo uma inuu ilaahay qofkaas uu ka dhigayo qof mujaabu dacwa uu ka dhigayo weeyaan hada wabilahi towfiiq wsala allah wslama cala nabiyina mxamed ali sabi